bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb العaalamiin والslaaة والsلاam عlى rasuuli اllahi وآlih وصaxbih أجmaعiin ama bعd <clears throat> qala اlimam raximah اllah tacalى wqala الsheykh raximah اllah tacalى fi kitaab asarim اlmasluul clى shatim الrasuul qala اlimam isxaaq ibn rahuya axad اlأئmaةi yucdal bالshaaficiyi وأxmed أjmac اlmuslimuun waxaynu ku soo jiray hadallihii sheekhulislaam ibnu teymiya raxmat ullaahi tacaala calayh ee ku saabsanaa dadka qaybo ka midoo u nasab sheegtay islaamka inay gaalnimo ku dhici karaan oy gaaloobi karaan acmaasha daahirkay la iman hayaan ee waajibaadkaan ah aysan waxba u taraynin mar hadday gaalnimo iyo diintii ay ku dhaceen waxay kaga baxahayaan hadallihii marka u dambeeyey waa hadallo ku saabsanaa tawaa'if almumtanica iyo maanici zakaa iyo ku saabsanaa hadalkan caawa uu sheekhu bilaabay wuxuu ku saabsan yahay sabr اllahi tacaala wa sabru rasuulih buu ku saabsan ciyaadan biاllah wa qaala الsheykh raximah اllahu tacaala alimaam ibnu teymiya axmed bn cabdilxaliim ibn cabdisalaam alxaraani الteymi ayaa wuxuu yidhi fii kitaab asaarim اlmasluul calaa shaatim الrasuul seeftii galkale ayadee la siibay ee lagu dulhayay ninkii nabiga caayay buu kitaabka magaciisa ku saabsan yahay hadalkan wuxuu ku jiraa mujalladka labaad sabxada ko iyo toban ilaa toddobiyo toban hadal ku jiro dheer weeye wuxuu yidhi marka qaala imaam isxaaq bnu raahuuya axad اla'ima alimaam isxaaq bnu rahim almarwasi rahwayhi iyo raahuuya labadu waa la akhriyaa wuxuu yidhi axadu la'ima ahaa a'immada muslimiinta ee lagu daydo mid ka mida ah weeye yucdalu waxaa loo dhigaa xagga cilmiga iyo aqoonta iyo diinta bishaafici alimaam shaafici baa lala tartansiiya iyo wa axmeda axmed isku dabaqana waa ahaayeen wuxuu idhi imaamkaasi ajmaca almuslimuun muslimiintu waxay isku raaceen kulligood anna man saba allaha ilaahay ruuxi caayo aflagaadeeya aw rasuulahu ama rasuulkiisa caaya aw amase dafaca diidoo celiya shay-an waxuunoo min shay-an shay oo xugum ama aayad ama xadiid oo mima anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyo diintiisa alla ka mid ah anzala allah waxaa looga jeedaa diinta ilahay axkaamta sharciga annahu ninkaasi kaafirun bidalika waa ku gaaloobahaya ilaahay ruuxii caaya ciyaadan billaah rasuulkiisii caayo wax ka sheega ama diinteenna iyo axkaamta qaybo ka mida dafciyo diida ninkaasi waa gaal wey wuxuu ku gaaloobahayaa arrinka asaga ah wa in kaana haba ahaada ninkaas ilaahay caaye ama rasuulka caaye jaa'ifeeyey ama axkaamta diinteenna qayb ka mida radiyey imaa bishaki wa imaa bilimtinaaci wa imaa bilibaai walistikbaar raddigu waa noocyo badan yaha dafciguye wain kaana muqiran bikulli maa anzala allah hadal muhiima jiddan weeye inta ilaahay xugum soo dejiyo oo dhanba hadduu qirsan yahay oo dhammaanteed qirsan yahay xagga ictiqaad ahaan iyo caqiid ahaan laakiin ilaahay buu caayay rasuulkii buu aflagaadeeyey xugum diinadoo sharci ayuu diiday ninkaasi caqiidada uu aaminsan iyo ictiqaadka uu qabo waxba u tari maayo maadaama uu ku dhacay qowl iyo fal kufri ah uu ku dhacay وqال الإmام محمد بن سحنون فقيه المغرب أبو cabdالله الmalكي وlah رisاaلة في man sب النبي lm تطبع bعd wuxuu leeyahay imaamkaas فقيه المغرب أbu cabdالlah min tilmiidi malik asxaabtiisi weeye tii meelahaasuu geeriyooday imaamkaasna wuxuu yidhi أxad الأئمة a'immada mid ka miduu ahaa muslimiinta culummadoodii min asxaabi malik weliba malig asxaabtiisii baa lagu tariyaa madhabkiisii ragga toos malig wax oga qaatay ma ahayn laakiin ardayii maali buu isagu in badan wax ka qaataa raggi waaweynaa ajmaca alculamaau aabihii sucnuun baa ardaydii maalig ah ayb ama asaga maxameda ah, ma aha ajmaca alculamaau culammadu waxay isku raaceen calaa ana shaatima arasuuli rasuulka ruuxa caaya wuxuun cay loo yaqaano curfan aw luqatan aw sharcan ku caaya kaafirun inuu gaal yahay ruuxa asaga ah. nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxi caaya wax ka sheega wax cay iyo jaa'ifiya shatmi iyo sabi lo odhan karo fi curfi shaarici ama curfiga muslimiinta kaafirun gaal weeye wa xukmuhu ninka xukumkiisuna cinda ala'immati a'immada culammada muslimiinta agtooda alqatlu waa dil waa in adduunka la dhaafiyo laga sifeeyo bacdu nusakh waxay qoreen weliba nuskhada asalka ee saarimka waxaa ku jira wa xukmuhu cinda alumma alumma ummada muslimiinta o dhanba lala'ima faqad wa xukmuhu cinda alummati ummadda muslimiinta xukumkuu ninkaa ka helay uu ka mudan yahay waxaa weeye alqatlu in la dilo waa gaal waa in la dilo waman shaka ruuxii ka shakiya fii kufrihi inuu gaal yahay iyo wa cadaabihi in la cadaaba oo naar ku waaraya kafar asagaaba gaaloobay xagga waxaa ka go-an waman shaka fii kufrihi wa cadaabihi baa ka go-an imaamku asagu sidaasuu yidhi hadalka laakiin ibnu taymiya uu soo guuriyey waxaa weye ajmaca alculamaau calaa ana shaatima annabiyi sala allahu calayh waali wasalam almutanaqisa lahu kaafirun wاlwaciidu jaarin calayhi bicadaab اllahi lah waxukmuhu cinda اlummati اlqatlu waman shaka fii kufri wacdaabi kafar sidaas weeye rasuulka ruuxii caaya waa gaal culimmadaana isku raacay waciidka ilaahay sheegay ee in ruuxa la cadaabahayo nabi maxamed ruuxii dhiba ama caaya la cadaabahayana asna waa jaarin calayhi bicadaab illah xukumkiisuna waa alqatlu cinda almuslimiin ninka nabiga caaya inuu gaal yahay ruuxii ka shakay isagaa gaala suubanaha ruuxii caaye jaa'ifeeyey inuu gaal yahay ruuxii ka shakiyaye ka joogsada isagaa gaal ah wax jahli geli kara ama ta'wiil geli karo ama lagu gafi kara ma aha in ninkaa la mukhallad fi naar ayib oo gaal yahay ninkii ka shakeeya asagu muran malaha ninkaas inuu gaal yahay allahuma dee bacda tooba lagama hadlayo hadduu toobadkeena maxaa u xugum ah kale wa qaala alimaam ibnu mundir maxamed ibraahim ashaafici laakiin imaam mujtahid oo mutlaqo madax bannaan weeye wuxuu yihi ajmaca ahlu lcilm cawaamu ahli lcilm culammada muslimiinta badankood waxay isku raaceen kulligood wey hadda wuxuu u jeeda dumar isticmaal cawaamu ahlicilm waxay isku raaceen calaa ana man sabahu rasuulka ruuxi caaya alqatlu in dil baa saaran calaa ana man sabah rasuulka ruuxi caaya ku xadgudba dushiisa waxaa xugumka waajibkee u mudan waxa w alqatlu in la dilo adduunka la dhaafiyo wqaala imaam axmed nuxambal wuxuu yidhi fii man sabahu rasuulka ruux cay wuxuu ka yidhi yuqtal waa la dili qiila waxaa lagu yidhi axmed oo la weydiiyey fiihi axaadii ma axaadii baa ku timid ninkaas inuu gaal yahay oo la dilhayoon la daynin qaala nacam axaadii kor bay u dhaaftay minha waxaa ka mid axmed yidhi xadiiu lacmaa ninkii indhoolaha ay haweenaydii dilay cayday haweenayd ah oo qabay oo laba wiiloo fiican u dhasho qiimo badan ayaa nabiga wax ka sheegtay nabiga faraha ka qaadbi indhoolu ahaa habeenkii dambe nabiga wax ka sheegtay intuu tataabtay buu markaa murjin ayuu caloosha kaga dhogtay beerka geliyey halkaa wadnaha intuu kaga qabtay oo cuskaday buu dhabarka bixiyey markaasa naf baxday marka nabi maxamed ruuxii ka agbax waa sidaas weeye qurfatu naxaarit walaashii buu saa ku dilay oo asagoo la dhalaatay baa nabiga wax ka sheegtay seef madaxa ku goy markaasuu aamusay wiilalay dhashayba waxay dhahay hooyadanna ruuxii dila waanu garanaynaa oo dilay qolyo darisu maalowd ay murmeen baa dilay iyagaa u go'ahaya waa abtigood baa dilay oo islaantii la dilada walaalkeed asagaaba dilahad markuu ka yaabay wiilashu abtiga u ah inay dad kala laayaan ee wuxuu i ma maqlaysaan haa hooyadii anaa dilay nabigaana laga kari waayo marka nabigay u tageen nabigu wuxu ur sal slam ninkaas hawshuu sameeyey waa ku sax idinkuna mar ma hadli kartaan waa warku idinka xidhan yahay nabiga ruuxii ka agbaxa waa go'ahaya aakhriya adduunba aakharana waa macadaman fi naaru mukhalladun fiiha adduunkana waa in laga sifeeya adduunka ama gaal ha noqdo dimi ah ama mucaahid ha noqdo ama mid islaamka ku maxaabsanoo beenaada oo tuuga ha noqdee suubanaha ruuxii wax ka sheega cay wax ku cad ama daahirba ku ah fii curfi almuslimiin ama xataa sarbeeb ah waa la dilahayaa adduunka la dhaafinhaya nin walba intuu awoodo nin gol xobgeliya nin baagad eh, la haabta nin laba kukuyo intuu shilimo siiyo ku dila kii muxuuha nabiga wax ka sheegay nimanka adduunka in laga sifeeyo wey suubanaha waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala hawlaha waa inaan laga agbixin wey minha xadiiu alcama aladii qatla اlmara fi sunan bu ku jira waa garanaysaan waxaa ka mid ah ku timid iyo aahaaru saxaaba wa qowl ibni cumar baa ka mid a ah. man shatama nabiya qutil nabiga ruuxi caaya waa la dili nabi maxamed besa maa waa ambiyadoo dhanba wey min muxamadin ilaa aadam calayhi inta ilaahay nabi iyo rasuul soo saaray ruuxii caaya jaa'ifeeya qatluhu wa annahu kaafirun waa ijmaac wey istitaabatu baa khilaaf ka taagan yahay istitaaba hadduu toobadkanma laga aqbalahayaabaa laisku hayaa mooye inuu gaal yahay oo la dilahayo muran ma laha bacd alistitaaba in la dila mawaajiba mise maaha baa khilaaf ka taagan yahay man shatama annabiya qutila waxaa ka midoo kale wa cumar bn cabdilcasiis alkhaliifatu araashid alkhaamis yaquul wuxuu leeyay asaguna yuqtalu waa la dili wqaala wuxuu hi abu cabdilah fii riwaayati cabdilahi bni axmed bn ambal wiilka asagu dhalay riwaayadiisa markuu abihi ka waran wuxuu yidhi laa yustataab asaab aw shaatim lilnabi sal lay slam wlilanbiyaai jamiican laa yustataab waa kaafirun yuqtal maxaa yeelay ina khaalid bna alwaliid radi allahu tacaala canhu qatala rajulan shatama الnabiya walam yastatibhu eh, khaalid baa wuxuu dilay nin nabiga caaya wax tooba ana muusan weydiin jamaaca min asxaabaa sidaa yeelay ayb aaaartan tahriijkeeda ha loogu laabto saanimulka xaashiyadiisa majaladka labaad sabxada toban iyo wax ka dambeeya saanimulmasluul buu hadalkaa ku jiraa fata'mal eeg buuhi sheekhu raximaka allah aahaartan ka badan baa ku timid mxuah asaarimasluul ah calaa shati rasuul oo aad u badan iyo axaadiid iyo adilo qur'aaniya oo aad badan baa ku timid kitaabkaas waana min axsani maa ulifad almawduc ilaaqan ilaa yowmina hada marka la muraajici kitaabkaas fata'amal eeg buu rafiiri raximaka allah allah kuu naxariistee kalaama isxaaq isxaaq hadalkiisa si fiican u dhigo ibnu rahuuya iyo wa naqlahu guurintu soo al ijmaaca ijmaac buu soo guuriyay muslimiintu inay isku raaceen oo isku waafaqeen calaa anna man saba allaha ilaahay ruuxi caaya aw saba rasuulahu ama rasuulkiisa jaa'ifeeyo wax ka sheega aw amase dafaca diida oo naqa celiya shayan wuxuuna xugum ah oo mimaa kii ka mida anzala allahu ilaa uu soo dejiyey fahwa kaafir inuu gaal yahay maxaa yeeley ilaahay xukumkiisi iyo sharaacadiisa ninkii in yar kohsada ama dafciya ama diida inuu gaal yahay qur-aankao dhan baa caddeeyey falaa warabbika laa yu'minuun xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xarajan mima qadayt wayusallimuu tasliima ayib idan nafyigeena sharcigood wimaa annafyu lmutlaq wannafy asharci ayib nafyu alxaqiiqa sharciya weeye laa nafyu alkamaal walaa nafy muxuu ah allugawi walaa almajaazi hawshaan lagugu lugayne wain kaana ninka haba ahaado diinta qayb ka mida dafciyey ee ka imtinaacay ama nabiga caayay ama subanaha caayay ciyaadan billaah muqira mid aaminsan oo rumaysan ha noqdo bikulli maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey oo dhanba hadduu rumaysan yahay cay nabi maxamedna lagu hayo ama ilaahay wax ka sheega lagu hayo ama diintaan qayb ka midoo ah uu radiye ama diiday rumayna ahlah ka dhige rumaygu waa sunaa layidhi waa dhaqan carbeed buu diin ma aha waa kaafir bilahi alcadiim ayb isbaalkaa la sarwaankan dheer iyo macawisan aad shoollaha ku jiidaysa dhulka ku xaaqayso nin weyn baa kor u qaad waa sunna nabi ama waa diine sheeka carbeed baa ila timid buu kuhi assalaamu calaykum waa tiri warka carbeed baad la timid hoodda hood maxaa lagu bariyey seetiin nabad soomaabuu ka bilaabaaya war waa sheeko carbeed fajistayaashii maxamed saad barro dhan u badnaa jaraanlihiisii kornalihiisii wixii la shaqayn jiro o u badnaa ayib maba ogolaynba raashkaa ku soo kaaje dhagaha lagaga soo kaajay ee qalbiga dinacay bayaa ku jirta gebigoodaba wain kaana muqiran bikulli maa anzala allah yatabayanu laka waxaa kuu caddaan anna man talafada ruuxii ku hadla bilisaani arabkiisa ku sheega bisab illaahi ilaahay caydiisa tacaala aw bisabi rasuulihi ama rasuulkiisa uu caaya fahwa kaafirun ninka inuu gaal yahay murtadun ka baxay kana noqday can lislaam islaamka inuu ka noqday baa lagu caddeeyey wa in aqarra haba rumaysnaado bijamiici maa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiye oo dhanba ha rumaysnaado wa in kaana haba ahaado ninkaasi haazila mid kaftamahay waan kaftamahay macay ilaahay baa lagu kaftamaa ma aflagaado suuban iyo nebi maxamed baa lagu kaftamaa ma xukum sharci oo diinadoo la diiday baa lagu kaftamaa ayib shaygan agtada meeqaanba ka lahayn wain kaana haba ahaado haazilan mid kaftamayo dheldheelaya bidaalika arinkaas lam yaqsud aan u jeedin macnaahu shaygaa macnihiisa cay oo lama jeedin xumaan kama ahayn ayib biqalbihi qalbigiisa qaacido muhiim ayuu meesha sheekhu ku baraarujinayaa waxaana soo baraarujiyay shekhu islam ibn meelo badan buu ku baraarujiyey alimaam alxaafid qaasim ibnu qadlubuqa alxanafi tilmiida xaafid xajar risaalu ka alifay la yidhaahdo man yakfur walam yashcur man yakfur walam yashcur nin gaalooba asagoon ogeyn diintu ka baxay waana gawaamurta dhagawaaweyn ismana ogo laakiin waa makhduudo wey lama taabicin xasba cilmi ayib sheekhu lislaam ibnu taymiya wuxuu i waa biljumla markuu aaraadii murji'ada iyo jahmiyada ka soo hadloo baaba'shay oo caqiidatu salafi saalix fii masaa'il kufr waliimaan wa biljumla gebagabadu waxaa wey hadalkoo loo urursho faman qaala aw facala maa huwa kufrun kafara bidalika ninkii ku hadla wax gaalnimo ah ama sameeya fal gaalnimo ah wuu gaaloobayaa intaasu ku gaaloobi wain lam yaqsud an yakuuna kaafiran id laa yakaadu yaqsud اlkufra axadu ila ma sha allah maxaa yeeley yuusan u qasdinba inuu gaaloobe khayrdoon ba iga ahayd gaalnimooma jeedin aday kuu taallaa haddii iimaan qalbigaadu ku jiro oo tacdiim iyo maxabo iyo rumayn qalbigaadu u dhacay ilaahay madan caydeen nebigiisa wax kama sheegteen ayib nin baad qabatay waad gowracday maxaa u disha waan jecla baad ninka aan dilay waan jeclahay miyaa lagaa dhegaysan ninkan aad dishad ihanaysatay iyo waan jeclaho waa aad baan u jeclay ma iskeenaysaa isma keenayso waa moogtahay falkaadu wuxuu baabiinaya waxaad sheeganayso aqwaashu iyo afcaashu waa daalla calaa maa fi lbaain ayib ilan waxaa qalbiga ku jira waa shay baain annagu ma ogin ilaahun baa taalacanaya callaami alhuyuub laakiin alafcaal walaqwaal waxay ka turjumaysaa maa fi damaa'iri wاlquluub sheikhu marka wuxuu yidhi ninkii fal iyo qowl gaalnimo ah ku hadla ama sameeya intaasu ku gaaloobi weligiiba yuusan u qasdin oo oo uusan doonin inuu jira axad gaalnimo u qastay inuu gaalooba dooni yaaba iska yar buuhi saarim almasluul mujalladka labaad baa hadalka ku jira mar labaad wuxuu leey ana man saba allaha aw saba rasuulahu kafara daahiran wa baaina rasuulka ilaahay iyo alla ruuxi caaya kor iyo hoosba waa gaaloobhaya aahiran fi axkaami dunya wa baainan fi axkaami alaakhira wa cinda allahi wa cinda rasuli wa cinda almuminiina jamiican la kala qaadi maayo idan waa kaafirun aahiran wa baaina sawaaun kaana saabu yactaqidu ana dalika muxaramun aw kana mustaxilan lahu aw kana daahilan can ictiqaadihi hada madhab اlfuqahaa'i wasaa'iri ahli sunnati اlqaa'iliina biana aliimaana qowl wacamal oo kuu soo gaabeeyey ninkii ilaahay caaya ama rasuulkiisa caaya waa gaal weeye dhaga waaweyn kor iyo hoosba ninka ilaahay caaya ama rasuulka caayay caydaa inay xaaraan tahay hadduu doon ha ogaado ha aaminsanaado wuxuu inuu xaaraan yahay oon rasuulka la caayi karin oon ilaahay la caayi karin ha aaminsanaado ama ha bannaysto ha ta'wiishado ama ha hilmaansanaadaba ayib ninkaas waa kaafirun ظaahiran wa baainan waana madhab اlfuqaha wa madhab ahli الsunnati wاljamaca alqaa'iliina biana aliimaana qowl wacamal mujaladka saddexaad iyo buu ku jira hadalka asaarim almasluul ee u dambeeya ibnu qudaaman hadalkaas lamidu ku leeyahy fi lmuqni mujalladka laba tobnaad ee dambe fii kitaab alxuduud baab ridda buu kaga hadlaa asal muhiim uu tilmaamaya ibnu taymiya raxmat ullahi tacala cinda ahli sunati waljamaca asal muhiim ah ayuu tilmaamahayaa aqwaasha kufrigaa ah iyo acmaasha kufriga ah laba loo qaybiya alacmaal mxuu ah, alkufriya walaqwaal alkufriya laba nooc weey acmaal afcaal iyo aqwaal tuctabaru kufran bidaatiha aw bijinsiha wa saaxibuha yuctabaru kaafiran wa murtadan qasada aw lam yaqsud kaana daahilan aw daakiran ayib ha tawiishay maysan tawiishanin akhطa'a aw ta'awala hawl noo taalla maaha haddiiba lagu ogaado fal noocaasa inuu sameeyey ama uu ku hadlay waa kaafirun murtad murtad wey waa gaal ictaqada aw lam yactaqid ta'awala aw lam yata'awal akhطa'a fi الta'wiil asaaba hawl noo taalla maaha waana aqwaashii afcaasha alatii tunaaqid asl اdiin asl diinna waxaa looga jeedaa maa yunaaqidu qowla اlqalbi wa camal اlqalb alictiqaad walinqiyaad nabi maxamed inaad caydo salawaatu rabbi wasalaamu calayh ood jaa'ifayso xagganna aad jeceshay ma iskeenaysaa abadan waa shay mustaxiila weeye inaad quursato nabiga liiddo xagganna aad tiraada indhahaygaan ka jeclahay cadara'si walcayn noo tabaata madax iskeeni mayso inaad ilaahay rumaysay ama nabiga rumaysay ictiqaadan qowl qalbi baan u jeednaa xagganna aad beeniso waxay sheegeen ma iskeenaysaa nabi maxamed baa maka sumtaa been buu sheegay baa tiri ciyaadan billaah ma iskeenaysaa abadan wax dhici kara ma aha idan aqwaashiya afcaasha alatii tunaaqid asla اddiin wahuwa ma yudaadu qowla اlqalbi wa camala اlqalbi ruuxii ku dhaca kasabi kasabi اllahi tacala warasuulih qadfu اlmusxafi fi اlqaaduraati mxuu ahay alxushuush baad ku tuurtay waad ku istaagtay ilaahay baad cayday diintiisii baad radiday kitaabkii qur-aanka baa tir lagu dhaqmi maayo nebi maxamed had lagaaga sheegay baad beenisay ilaahay baad ku hadal celisay abadan nabigaad u gacan qaado waad dishay nabigaad dishay agana waan jecla ka war abadan afcaasha noocaasa alatii tunaaqid asla اddiin la eegi mahayo sawaءn ictiqada aw ictiqada aلtaxriim aw istaxalla aw ta'awala ibnu taymiya saas oga jeeda idan marka waa inaad fahamta marka ay aima dacwa najiya ku leeyihiin ninka ku dhaca shirkiga akbarka ah laa yucdaru bijahlin walaa bita'wiil qasad la eegi mahayo alcilmu la eegi maxaa yeelay aad ku soo gashay diintaba baad burinaysaa laa ilaaha ila allah baa tii laa macbuda bixaqin ila allah waxaad anfidoo diidday jamiica atawaaqiiti walmacbuudaati albaatila waxaad rumaysaysaad noo sheegtay ilaahay keligii inuu cibaada leeyahay isla markiina waxaad samaynaysaa maa yunaaqidu hada alasl sheekh cabdilqaadir baad bari awliyaa daba taagan tahay idan laa yumkin aima dacwa najriya waxay ku leeyihiin hadduusama jumhuur ahlicilmi raygood uusan ahaynba waxay ku leeyihiin shirku lquburiyiin wasuufiya shirkigoodu iyo kulu man waqaca fi shirki اlakbari jaahilan aw muta'awilan aw mukhطi'an laa yucdaru bijahlin wala bitawila walaa bikhaطأ waana kaafirun qabla اlbicثaةi wa bacda اlbicثة لأna hada wuxuu burinaya camal اlqalbi واctiqaad اlqalbi waa asl yunaaqid asl الtawxiid ma ahadka masladu waa halkaas wa min alacmaali wاlaqwaal ma huwa kufr bidaatihi aw bijinsihi laakiin ruuxa hadduu ku khaldama jahlan yucdaru fiihi loogu cudurdaarayo waida ta'awala ta'awalan saa'iqan loogu cudurdaarayo bacda iqaamat اlxuja ayaan la tagfiirin karaa caynan waa usuusha iyo aqwaasha iyo masaa'ilka laa tunaaqid asl اddiin bimacna camal اlqalbi aw ictiqaad qalbi aan taabanaynin wey tafsiilkaas ayaa ima dacwa najdiya maraan waana asalku ka dula ibnu taymiya wuxuuna u tiiriyaa waa ka haddaynu marna u tiiriya mxuu aha jamiica alfuqahaa wasaa'ir ahli sunnati waljamaca tafsiilkaasaa ku jira dhic ma dhici karto inaad nabi maxamed caydo ama aad ilaahay caydo ama kitaabka qur-aanka aad ku istaagto ama aad saxara iskaga tirto ama aad ku kaadido ayib xaggana aad tirado maya ma bannaysanhayo qalbigay kuma jirto ma aaminsani lagaa dhegaysan mahayo inaad ku jejeesto ka warran ood ilaahay ku jejeesto qul abillaahi wa aayaatii wa rasuulihi kuntum tastaazi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum inamaa kunaa nahuud wanalcab bay idhahdeen jaadan aw laaciban aw haazilan baa lagu baabaashay inamaa kunaa nahuud wanalcab waanu dhumbanaynay waan sheekaysanaynay waan iska ciyaaraynay jidkaanu ku dhaafaynay haasaawi iyo xadiid iyo naga aha ilahi wuxuu uhi qul abillaahi waaayaati warasuulii kuntum tastahzi'uun inay ciyaarhayeen oy kaftamahayeen ilahay ma inkirin subxaana wa tacaala waa loo sallimay waa la daayay laakiin waxaa weeye haadaa yunaaqid asla alistihzaa yunaaqid altacdiim wtawqiir wtabjiil inaad ilaahay weynayso ood kitaabkiisa weynaynayso ood rasuulka jeceshahay oo aragtaad uu meeqaan iyo magac ku leeyahay iyo inaad ku jejeeso ood dayaansato ood mxuu ah ku leeleesha ma iskeenaysaa abadan idan saasaan loo ictibaarin laa qasdan wala aliraada wala aljahl wala ta'wiil waxba aan la ictibaarinayn qad kafartum bacda iimaanikum in nacfu can طaa'ifa minkum nucadib طaa'ifatan asalkaasuu sheekhu tilmaamahaya ayb mar baynu insha allahu taala masladaas si u sharxi doonaa laakiin hadda intaas aynu ku gabagabayno ya nafsa shay nafsa shay sheekh waa amilon baan ka rabaa mooye xasri ma aha amilon baan ka rabaa diinta ruux ayaaba ka daran bahad diintii dhannayd ruuii caayay ruuii alla caayay waa isku mid hal xukm ruuii caayay diinta waa isku mid man kafara bixarfi min alqur'an faqad kafara kullah waman kadaba rasuulan faqad kadaba almursaliina kullahum waa nafsa shay waman kadaba xukman min axkaam illah aw sabahu faqad saba axkaam allahi wakadaba axkaama rasuulih waa isku mid weeye ee amhilan oga jeednaa masaa'ilka noocaasa iska ilaaliyo waa ma ahad wadaaddaha odhanaya marka <coughs> man waqaca fi shirki alakbari waxaa loogu cudurdaarayaa bitawiil wa biljahl baa lagu cudurdaari masaladaysan saa u fahamsanayn hadday fahamsan yihiinna waxay u arkaan inay tahay lama rahayo mxuu ah fataraad iyo howla noocaasa asalkaasay aima dacwa najdiya ka duulaan iyo jumhuur ahlicilm waxaa laga yaabaa inay ku saxan yihiin ayb waana sidaa u badan weeye inay ku saxan yihin bay u badan tahay waxaan u jeeda masaladaha laga niqaasha laakiin qaacidada guud waa musalla masalada waxay gelaysaa maa yunaaqadu asla diin bay gelaysaa mise ma gelayso waa laisku qaban karaa laakiin haddaad salimta inay tahay maa yunaaqidu asla اdiin qowla اlqalbi wa camalahu aad salimto haddana aad tirahdo ruux wax lagu cudaaray bijahlin aw bita'wiilin kayfa yajhal suba muslim ku yahayba idaa kaana yajhalu haada see muslim ku yahay maba asixinba tawxiidkaa sheegi baaban kaa asixinba asla diin waxaa looga jeeda waxaa weeye haddaadan intaaba rumaysnayn oodan ogayn islaanaba kaama asixinba markoodaysan kaa asixinba kaafir dhagawaaweynoo been sheegay baad ahaydba idan markuu waxaan keenaynin wey marka qolyaha waxay dhi istixlaal baa loo shardiyaa ibnu taymiya waa ku qosnay wuxuu haulaahi waa jahmiyo murji'atu ljahmiyo wa in yadru ayagoon ogeyn bay dhex fadhiisteen waa hawlaha ay ku dhaceen rag badan ay dhex fadhiisteen wey ah, sidii wadaad muxuu ahay hargeysa ka qalqayliyoo kale asaguna wuxuu idhi ninka nabiga caaya waxaa loo firinayaa istixlaal qalbi ah ciyaadan billah wa hada waa ardaa madhabin lilmurja'ati aljahmiya ciyaadan billah marxaba akhطأ fi التa'wiil baanu ka hadlaynaa kaas waa alkhaطأ fi اlqasd qasd اlqalbi ma waa qasd اlisaan ruuxan qalbigiisu wuxuu doonaya inuu yidhaahdo ilaahw anugu addoon anta anta rabbi wa ana cabdu carabkii waa khaldamay hadday qaraa'in ay la helo kaafiya ruuxa inuu carabkiisu boobay waanu cudurdaaraynaa haddaan laakiin aan la wax qaraa'ina iyo adillo iyo shawaahid tusaysa carabku inuu ruuxu ka boobay cayada uusan rabin cayad inuu ku hadlo aan la waa la dili hadalkiis wa laga soo qaadi maayo waa kaafir murtada yuqtal leexada la saarahaya leanna asagaa sheegtay inuusan u jeedin makhraatina ma haynin laakiin gaalnimo inuu ku hadlay baan hubnaa walaslu wa alqasd walikhtiyaar inuu doortay una qastay baa asal ah asalka idicaagiisu lagu burin maayo haddii laakiin qaraa'in iyo shawaahid khaarijiya sida nabiga oga makhraati kacay addoonkaas wuxuu doonay inuu yidhaahdo allahuma anta rabbii wa ana cabduka faahطأa min shidaة اlfarxi waqaala allahuma anta cabdii wa ana rabuk in la helo noocaasoo kale maya asalku sidaas wey xadiidkaas dadkii lagu ogaaday ee nas uu caddeeyey ama shawaahid kale loo helay baa u daliil yahay laakiin midka soomaaliga ah ama afrikaanka ama carabka ama muslimkale ah ee nabiga caayay ama rasuulka caayay ama ilaahay iyo diinkiisa caayay kadibna yidhi omaanan qastin laga dhegaysan maayo ilaa bishawaahid wa qaraa'in leexda la saarahaya farqigaasaa u dhexeeya su'aalaha la soo gaabiya faarax waa u dambeeya marxaba Ah. xukunka diinada ay fuleen dartii ninku gaal wey laakiin xukunka khalad bay u fuleen ninka gaal ma ah laakiin iyo axkaamta ilahi la fulinhay ninka ka xanuunsanaya diidan waa kaafa iyo murtad wey sida qolyihii maarasuta ka mudaaharaaday axkaamtii xiraabada laga fuliyey nimanka reer muqdi haulaai murtaduun iyo qolyihii toronto ka mudaharaaday waaligii mxuu ahaa gobarnatorihii ontaria gobolka toronto ay ku taalla joogay ee wuxuu hi muslimiintu waxaan ugu batay mashaakilkoodii maxaakim ha furteen alxawaala shaksiya ha isku maamuleen alaaqa nikaaxa dhaxalka hawlaha iyagu ha isku xukumeen qudaadooda annagaa mushaar siinayna maxaakim ha furteen hawlaha kale marka gacangoynta iyo hawlahaasi mamnuuc laakiin inta kale ha wateen gaalkiibaa intaa ogolaaday shucuub islaam sheegaan baa ka mudaaharaday toronto dhan baa mudaaharaad waxay dheh islaamka nagu daba wadaan eh, mxuu ahaa north america nagaga daba wadaan waxaan kaga soo cararnay eh, bariga africa iyo mxuu aha bariga dhaxan u jeedaa ayib kaga soo cararnay asiaan kaga soo cararnay xijaaz baan kaga soo cararnay bakistan baan kaga soo cararnay nagama dabeen keni kartaan gobornatori waa la riday mudaharaadki baa riday seed muslimiinta xoriyadoonkee ka soo cararay diintan khariban ee dadka gacmaha guraysa aad ugaga daba keenteen mxuu ahaayey eh, north america mudaharadeed waa lay weydiiye kulli hoostan ka xariiqay anoo kenya joogaa nimankaa la weydiye waxaan kulli murtaduun wey xugum sharci ilaahay nin ka mudaharaaday xaggee islaamnimo u joogtaa ee diidan yaxtaj muxuu ahaaye didda kitaab illaahi oo in yaroo weliba gaal fasaxay ah diinta diidanaa war war annagu mashaakilkan ugu badatay islaamku howlahan xalkooda waa ku fiican yahay altalaaq walnikaax waalmiiraaf iyo howlaha mashaakil azawjiya usariya islaamka wax ku dhaama jiro idinku isku maamulo annagu dhammaanay haddii kale anugu markaad qabataan laba sano shan sano unbay ambiil iyo racfaan iyo maxkamad soconaysa waad dhammaanaysaan carruurtii haweenkii baa kala tegi reerkii baa dumi maxkamadiina furta marka waxaa weeye dadka noocaasa ha layska ilaaliyo warkooda warkaa kuwaas waa koome mar baan faahfaahin doona masala insha allah lakin hadda intaas ah, tanbiih baan oga jeeday waxaa loo leeyahay qasad lama shardiyo wain kaana muqiran wain kaana muctaqidan waxaa weeye ana hada yunaaqid asla diin ayib fala اctibaara biاlqasdi wala biاlcilmi wala biاljahaalati wala bkhaطأin fi التأwiil abada kama qaala الshaaficiy siduu shaafici radi allahu tacaala canhu man hazla ruuxii ku kaftama ama ku dheeldheela bishayin min aayaat اllah wuxuun ka mida ilahay axkaamtiisa aayaati huna wa axkaam اllahi warasuulih fahwa kaafirun waa gaal wey fakayfa ka waran biman hazla ruuxii ku dheeldheela oo fududaysta bisab اllahi tacaala aw bisabi rasuuli hadalkan wuxuu ku jiraa asar masuul hadalkan dambe mujaladka saddexaad walihaada saa darteed yuqaala ashaykh taqiyudiin abulcabaas ibnu taymiyat alxaraani wuxuu idhi qaala asxaabuna wahayruhum xanaabilo iyo hayrkoodba waxay yidhahdeen muslimiinta culammadao dhanba waxay yidhaahdeen man saba allaha kafara ilaahay ruux waa gaaloobahaya maasixan kaana kaftan yaa awjaadan dhab ka noqotaya ama ha dheeldheelo ama dhab ha ka noqoto ama eh, mxuu ha kaftamo ama kas ha ka noqotee waa gaaloobaya liqowlihi tacaala qul abillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahzi'uun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum qaala ibnu taymiya wuxuu ihi wahada huwa asawaabu almaqtuucu bih in shayga kufrigaa qowlka kufrigaa iyo camalka kufriga ee yunaaqid asla اddiin aan la ictilaarinayn masxi iyo jaad iyo midnaba mxuu ahaayey qasad iyo qasadlaa midnaba aan la eegaynin waa asawaab almaqtuucu bih waa sida sawaabka ah ee loo sheegnay buu ku jiraa mujalladka saddexaad saarimka ee konton iyo lix sagaal boqol konton iyo lix ilaa sagaal boqol konton iyo toddoba buu ku jiraa wa macanaa qowli isxaaq raximah اllahu tacaala hadalka isxaaq ibnu uu yidhi intaa wuxuu soo fasiray sabigi wuxuu rabaa inuu fasiro aw dafaca shay-an mima anzala allahu subxaanahu wa tacaala wa macnaa qowli isxaaq bnu raahuya raximah اllahu tacala uu yidhi aw dafaca shay-an mima anzla allah ama diida oo naquu celiya calى jihaة الshak aw calى jihaة الاstikbaar aw اlimtinaac labadu waa noqdaaye ayib ama diida ilaahay axkaamtiisa qayb ka mid a sida carab ay xukuumaat اlcarab waxay dhaheen axwaala shakhsiya waa ogol lahay طalaaqi iyo nikaaxa iyo dhaxalka iyo ahaa waa ogol lahay laakiin alxuduud ninka khamro cabay in la shaabugo ayb ninka waxada in gacanta la gooyo ninkii zinaysta in la karbaasho ama dhagax lagu dilo hadduu muxsan yahay qaaicu ariiqa in lagu qaado inamaa jazaalan lagu qaado taas way fuliyaan qaaicu ariiqa iyo muxaaribiinta iyo waa laayaan waxay u laayaan siyaasad wey waa xukmun siyaasiyun ma aha xukm diini ah kursigooda u baqahayaan reer sacuudku hadda way laayaan filibiiniyiinta iyo bangladeshka iyo bakistaaniyiinta iyo soomaalida oogu baasaboorraha feega a sameeya ee dacaska intay gooyaan tin baraha ka dhiga yurub dadka u dira suuqa suxayfa ka qabtaan bay laayaan jidda intay ka ururiyaan bay jaraan ina maa jazaaul inay ku qaadaan iyo xaddulxiraaba laga oofiya maxaa yeelay nidaamkoodii iyo saldanadoodii iyo boqortooyada baa khatar gelaysa wadaadooda xataa la weydiiyey qolyaha mukhadiraadka qariya keena iyo qolyaha tasyiifka sameeya ka warrama kulli waxay isku raacay in la laayo kulli la jaro biduuni istitaab eber laga dhigo hada xukmu siyaasi xukmu diinia maaha xukmu diinia maaha maxaa yeele hadduu xukmu uu diina yahay kuwa ka waaweyn maallaysid wasiiraha reer sacuudiya ilaahay ku kufriya saraaxatan amaama mxuu ahay ashaashaat watilfaas yidhi diintu waxay ahayd labaatan sano ka hor wax lagu soo dhaqmay oo casri xajari maanta reer sacuudan oo ma aha diinta waa la soo tijaabiyey casarkay la socon weyda hadda casru maxaa maraynaa alkombyuutar waalfadaa'il walaqmar asanaaciya wasiiru sanaaca sidaa yidhi ayb mid ayaga ka mid wuxuu ihi allah washayطaan waa wajhaani licumlatin waaxida ilaah iyo shayطaan wuxuu ihi waa wan iyo madax mase xarashi madaxaan dhihi jira mxu inagu an dhihi jira wani xarash miyuu ahaa mse arashi mase xarashi madax buu ahaa xarashi madax dhahadi wuxuu ihi waa wajhaani licumlatin waaxida lacagtu laba bog ma laha shilinku aggan waba kaga aggan wa kaga yaalla marka ilaahay iyo ibliis iyo shayطaan waa la isku mid buui waa un hal shilin oo laba sawar ku yaallaan wey waa boqorada umaradooda wey la taaban maayo mid filibiin ama soomaaliya oo sakrado gaajo u geysi waa xoogo bukasin inamaa jaza baa lagu qaadahaya qoortaa la goynaya xaas waa iska xugum siyaasi ah kursooda ku ilaashada sheekhu marka wuxuu ka hadlay aw dafaca shaya mima anzla allah nimankaa marka dafci bay sameeyeen baan oga jeedaayo axkaamta sharciga qaybta ayagoo ay ku danaysan hayaan ee kursigooda ku ilaashanayaan way fulayaan qaybaha kalena waa alcusuur alxajariya xuduudda cuquubaadka oo dhanba waa la badalay ninkii waxaday waa la xidhaya laba sano sanad lix bilood kharaama maaliya kii zinaystay weliba la soo dacweeyey zinada waa inaad kufsi tahay laakiin islaantu iyaduba muxuu ahay ogoshahay ninkanna hawsha ay intii lacaggar la siiye lagu heshiiyo gabadhuna ay qaan gaadhoon la qasbin way bannaan zinadu cinda alcarab xukuumaad maqhrib mxuu ahaayey tunis libiya aljeria masar duwal shaam oo dhan kulligeed wa bacdu duwal khaliij kuweyt kow ka tahay oo u daranba kufri o dhan ba ayadaa bilowdayba duwal khaliij marka la yidhahdo almuhim ninkii doonaya mxuu ahaayey kashfu niqaab can shariicati alqaab ha akhriya kitaabka la yihahdo ninkii doonaya carab waxay ummadda ku dhaqdo gaalnimoa ama diin darra ah min jihati alqawaaniin dawaaqiid iyo ninkii doonaya kitaabka liabi maxamed almaqdasi ha akhriyo kashfu niqaab can shariicati alqaab kuwayt buu namuudaj ka dhiga laakiin wuxuu masar baa sida ah. ah kitaabka xaqaa'iq baa ku fiihi alxaqaa'iq walkhayr ayib marka nimankaa dafcigoodu waa bannaanku iska yaalla aw dafaca shaya mima anzala allah wuxuu u jeedaa an yadfaca inuu diido ee celiyo weynaqo aw amase yarudda uu celiyo shay-an mima anzalla xukum ka mid wuxuu rabbi soo dejiyey fii kitaabihi aw calaa lisaani rasuulihi ama carabka nebi maxamed uu ku jideeyey oo minal faraa'idi waxyaabaha ilahay farad yeelay ah aw ilwaajibaati waa isku midu fara'id waajibaad laakiin istilaaxi xanafigaad moodaa sheekhu inuu marahayo alfaraa'id aakadu min alwaajibaat aw ilmasnuunaati ama waxyaabaha la jideeyey ee la sunneeyey cala addawaam aw ilmustaxabaati si muxuu ahayey aan joogto ahayn oo marmar ah bacda an yacrifa intuu ogaaday kadib ana allaha subxaanahu wa tacaala anzalahu xukumkan uu diiday ama uu naqay inuu ku soo dejiyey fii kitaabihi kitaabkiisa aw amara ama uu amray bihi rasuulahu amray rasuulkiisibaa amray ama rasuuluhuba amray oo laga dhiga nabi maxamed baa amray ama ilaahay baa soo dejiyey ayb aw mase nahaa canhu uu ilaahay iyo rasuulkiisa ummadda ay ka reebeen uma intaa kadib bacda cilmihi ana hada xukmu sharciy bacdamaa uu ogaaday ayuu dafacahu diiday oo yidhi may ku dhaqmi mayno qarnulxaadi walcishriin baan marayna nabi ku leeyay qarnulxaadi walcushruun baan maraynaa labaatan iyo koobaad marka shareeca soo degtay kun iyo afar boqoloo sano ka hor xaaladana wax lama socota buuri ayib ninkii muxuu aha soomaaliyada aayadii intuu guursaday la yidhi yaa layidhi waa xaarani waa gaalnimo ayib markaasuu yidhi shareecadu maxrimtaa shareecadu danta waxba kama oga haweenaydan aabahay baa sanad ka hor intaasoo halaadoo geela ka bixiyey intaasoo lona waa ka bixiyey intaas soomaaliya muda nagaga maqan buui la sii daya islaamta kale marka ha guursadaan idinkuna ma guursan kartaan hawshaa socon maysabu shareecadu dantayda waxba kama oga buui danta reebel ayib raggii wadaadihii arkay baa jooga gobolkay ka dhacday iyo magaaladii iyo xilliga dhacday waan sheega laakiin hadda waxaad tiraadeen wadaadku wax kasta inuu sheega mu daayo waaya uma dafacahu bacda dalik fahwa kaafiru ninkaasi waa gaal murtadun waa diintuna ka baxay wain kaana haba ahaado muqiran nin qirsan bikulli maa anzla allahu min asharci farqi baa udhexeeya bayna adafci wa bayna aliqraar ictiqaadkaadu laa yanfac mar haddaad camalan wa ficlan wa tabiiqa wa tanfiidan xukunka ilahi ba u diiday istikbaaran aw ibaa'an aw imtinaacan aw shakan intuba aad u diiday waxaa weeyaan waan rumaysnahay islaamkan waan ku dhalannay kitaabku waa muqadas sharcigu waa fiican yahay waa munazal nacnacda waxba tari warkanba ma laga haya haa waxaa akhri haday kuu taallaa gaallaga waaweyn baa tahay ciyaadan billah wain kaana muqiran bikulli ma anzala allah min asharci ilaa maa dafacahu wa ankarah sharciga intiisa kale adaad rumaysan tahay intaa keliya diiday basa mooyeen inta kale aad rumaysan tahay waxaa weeyaan waad ku gaaloobaysaa maxaa u diiday oo inkirtay limukhaalafati ay limukhaalafati maa dafaca wa ankara lihawaahu hawadaadii bu ka hor yimid xukumkii wuxuu ku yimid adaga rabitaankaadi sidii hadda ninka yidhi muxuu ahay diineed iyo sharciga iyo axkaamtan dantayda waxba kama oga buuri iyo danta reebel marka limukhaalafati lihawa buu diiday diinta ku dhaqan waxaan samee waxay diidaysaa hawadiisi ummadda cadli u samee oo sidan yeel oo sidan yeel oo sunnadu waa sida hadduu sameey su asagu rabay baan soconaynin aw caadati ama dhaqanuu lahaa oo dhaqan ay ku soo dhaqmeen caadadaa tolkaa iyo mxuu ah, dhaqan mxuu caada la khilaafay cadha allay leedahay yidhahan soomaaliya qaybo ka mid a ah. caadadii reerka ku soo dhaqmi jiray oo la khilaafa cadha allay leedahay waaba tashriic cusubba xukum cusubba la dejinaya wey ayagaabaa qur-aan soo dejinaya caamadaas bal waxay ku hadlaan dhegeyso caado la khilaafay cadha allay leedahay reerku xeer buu ku soo dhaqmi jiray saasaan ku nabadii caana maallay haddii la khilaafo allaba ka cadhoon ma ilahay baa shirki iyo gaalnimo iyo kufri ka cadhoon mxuu ahaay la baabi'iyey oo lala dagaalamay oo meesha laga saaray mise ilaahay in la baabiyu raalli ka yahayba waa kabta iyo tolkaba dhexda lagaga jira bay kuleeyihin bimacnaa kufriga lala qaataa kabta waa la dhexgalaa somaa lugtaada geliyaa shacabka ka kama naasi laa ba'as haddii meel isha laga yahay aad tagtay isha laystiraa ayib intaasoo marka maahmaahado inhisaami ah oo mahmaayo sahyuuniye oo yahuudiyaa way leeyihiin in fiicanoo gobanimona waa leeyihiin laakiin baryahan dambe waxay soo tuuraan kudhi waa inhisaam wey si loo jabay waxa ka yimaado dhan soomaaliya waxaa weeyaan maslaxada maqaray baa lagu seexdaa muxuu ahaayey haddaad ahaa sheeg daqsi qurun ogu jiraa baa kuleeyihi daqsi dantiibuu qurun ogu jiraa yacni manfaciyiin maslixiin baa lagaa dhigay sida yuhuudda oo kale axras annaasi calaa xayaa idan marka waxaa wey meeshan danyar baa ku jira xoogo biyo cabaal badar baa ku jira kule xoogo biil shilin baa laga helahaya war shilinka naar ha u gelin haadaanta ha ka dhicin ha u gaaloobin waagi hore laakin waxay dhihi muxuu ahay waad waad baahan tahay bakhti looma cuno daad dhiman dhereerkaa la iska duwaa waa mahmaya gobnimada wey haddii lagu dilo ma aakhara lagu dhaafin bay ku leeyihiin ma kolla aakhra lagu gara marinhaya ma nin baa laba nafood leh mahmaayo wan wanaagsan oo gobannimo iyo karti iyo calool adagii lahaya hadda lakin waxa wey maslaxada maqrib lagu seexdaa daqsidantiibu mxuu ahaay ogu eh, jira mxuu ahaay isheeg qurun ogu jira u kaasa yaa ugu kaasa adugu ugu kaasa almuhim aw caadatii ama dhaqankiisii buu khilaafay xukumka sharciga uu diidan yahay muxuu eersaday wuxuu eersaday oo uu ku diiday oo qoonsaday caadadiisi buu khilaafsan yahay aw caadati ahli baladihi somaaliya hadda waxaa lagu kari layahay shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ahlu tawxiidka waa isku mid laangaabkooda iyo laandheeraha iyo kuwii adulmi jirteen ad jirteen iyo kuwii royal family kulligood waa sawaasiya ka asnaani ilmishdi amaama sharci illahi wa kitaabi abadan buuqa socda waxa hadda khilaaf iyo buuq wada iyo dhib waa qabaa'ilka somalia u badnaa u dhib badnaa wey shacabka yaryaraa in dulmi jiray sharcaday bay qaateen cala raasi walcayn waaba mujaahidiin kulligood intii laakiin dalka baabi'iyey oo ummadda gumaysan jiray ee royal family landheeraan nahay ummadda ku baabi'iyey ayaa hadda lagu kalaya xukunka qaatay in ka mid a qaybo ka mid oo kulligood ma ah waana hawl lagu yaqaano wey nabiyullaahi shucayb wixii lagu baaba'asho soo ma ahayn laandheerannimo iyo qabiil baan wax ku xayn qabiil baa la tegey baasha dadku waa baabi'isa aw caadati ahli baladi maana arki jirin maana arki jirin magaalooyin bay wadaaduhu iman hayaan oy qaban hayaan nin mujaahid ayaga la socday waali oga dhiga hayaan wadaadda dhawaaqaad arki sunada nabi sidaa ma ahayn hee sunada nabigu waxay ahayd in magaalo kasta shacabka degan xukunka loo dhiibo xaggee sunnada xaggee ka timid sunnaha naqaanaba ma ah sunno jirta iyo meelay ka timid waa sunno gacanku samaysa wey kismaayo waa in loo dhiiba nin maraxaan ah ama muxuu ahaay harti ama absama ah ama baajuuna ah, ama cawramala ah muxuu ama qolyihi kale degi jiray haddii loo dhiibo wadaad ka yimid muxuu ahaaye burco ka yimid ama hargeysa ka yimid ama loo dhibay nin baraawe iyo marka ka yimid ama loo dhibay nin xamar ka yimid iyo banaadir buuq baa dhacahay maxaa jira sunnadii baa la khilaafay wadaadaaba kule sunaa la khilaafay sunnadee waa sunnadee caadaysa arki jireen oo nin walba meeshuu asagu joogo inuu qabsado ah oo ku nafbaxo ah ninka kalena uu ajnabi ka yahay oo waran fooda ka gasho bay ku soo tababarteen caadadii baa la khilaafay markaasi dagaalamahaya sunnada nabi maxamed sal l slam fi lqura waalmudun wuxuu ahaa ciidankiisa iyo dadku diintu inuu dhiibo dadkii la qabsaday ee la baabiyey ee lala dagaalamay lagu jihaaday nafar loogama dhiibi jirin hawsha nidaamka nebi maxamed dadkan mujaahidiintae soo halgamay ee diintooda lagu kasoo la tijaabiyey ee asaga la socday baa magaalooyinka loo diri jiray yaman nabigu wuxuu u diray saxaaba muhaajiriin u diray iyo ansaar wada socota kadalika shaam sidoo kale maka sidoo kale madiina yaa ka talinaya asagaa ka talinaya muhaajiriin ansaarna wasuuray ka aayeen kalkaaliyaalbay neersin bay ka aayeen iyo caawiyaalbay ka aayeen ansaar ayib laakiin nidaamkunrasuulku nidaam alcashaa'ir walqabaa'il ma furo jirin yaa ugaas in hebel ugaasnimada qaabka uu qabiilku u dhisan yahay nabigu ma faragashan jirin ree macallon yaa ugaas hebel baa inoo ah, wata hebelkiinna hartigu yaa idin hogaamiye hebel wata maraxaana wata habargiya idinku wata qoys kasta ninkiisa haysto nidaamka uu qabiilku u dhisan nabigu wax kama bedeli jirin allaahumma in ninkaasi ugaaskaa uu nin balaayo oo khariban yahay oo bakhaylah oo gacan adag mooye hal nin buu nabigu bedelay oo aljid ibnu qays la odhan jiray niman reer bani salim uu nabigu wuxuu yhi waa kuma waxay dhaheen waa aljid ibnu qays markaasay dhaheen calaa annana nubakhilu nabi allow waa nin laakiin xoogo bakhaylnime gacan adayg baan ku tuhunnaa oon ku xamannaa wa daa'in adwa min albukhli nabi wuxuu yidhi cudurka ka xun ee ka bakhaylnimo ugaas iyo bakhaylnimo isuma galaanba waa waxaa weeyaan waa kufrin yunaaqid asla diin fi lugaas mataymise maaha inaad ugaas tahay xaggana bakhayl tahay naaqid min nawaaqid ugaasiya wey ismama keenaysaba ninka ugaaska waa inuu gacan furan yahay waa inuu geesi yahay waa inuu nin deeqsia ah yahay waa inuu codkar yahay haddii ah, shuruud min shuruud alkamaal baa jirto muxuu ahaaye laa shuruudu saxa ahayn waa inuu quruxsan yahay ayib oo nin laf weyn oo hoomaal loo ishu qabat uu yahay mid ajaafi oo muxuu ahaaye reebari ah ama uraagoo kale looma baahno ayib oo gaaban hadday wada gaaban yihiin ko u dheer baan dooranaynaa ayb almuhim intaas kaftan weeye almuhim nabigu waxaan uga jeedaa eh, nidaamka cashaa'irta iyo qabaa'ilka ay u dhisan yihiin nabigu ma faragashan jirin laakiin magaalooyinka iyo meelaha la qabto ciidankii qabtay baa maamuli jiray labadaasuna haddii laysku khaldo waa dhibintiisa laeg wey waa dhibintiisa la-eg aw caadati ahli baladi wahada macnaa qowli lculamaai radia allahu tacaala canhum hadalkan asaga ah ninka ilaahay axkaamta qayb ka mida dafciya ama ilaahay caaya ama rasuulkiisa caaya ama kufrikaoo lamida ku dhaca inuu gaal yahay waa macnaa qowli culamaa culammadii muslimiinta hadalkoodii macnihiisi weeye ay yidhaahdeen radi allahu taala man ankara waa qaacida mujmaca calayha alimaam ibnu taymiya raxmat ullahi tacala caleyh fii kitaabihi mujaladka labaad kitaab الsalaa safxada lixdan iyo laba wuxuu leeyahay wahada aslun muطaridun fi jamiici almasaa'il اddiiniya alظaahira almacluum bidaruura waa asli muطarida laa yanharib in qaacidada la geliyo masaa'ilka daahirka oo dhanba soomka salaada xajka zakada jihaadka masaa'ilka dhan khamrada taxriimkeeda zinada ribada beenta xanta masaa'ilka noocaas isku xukun bay qadanaya ninka inkiree diida kaafir wey man ankara ruuxii inkira farcan ay xukman mujmacan calayhi lagu kulmay cinda almuslimiin <coughs> faqad kafara ninkaa waa gaaloobay waa qaacida marka caama mutarida fi jamiic diin faida kaana sheekhu wuxuu hi hadduu yahay man ankara annahya can اlakli biاshimaal ninkii inkiray reebidda layska reebay gacanta bixin lagu cuno qolyihii maraykanku soo tababartay ama reer yurub ay ku soo kaajeen ama muxuu ahay raashku kaajay bidixday la bidxaas wax ku cunhayaa iyad wax ku cabahayaa war haddaa hawsha ka daanood midigta laba gacan maxaa kala duwa bu kule labadaas waa gacan tanna waa gacan maxaa u dhexeey mamnuuc wey buu ku war waxaan sunno nabi maxamed weeye waana diin sharci weeye waxaan iska daa wuba inkiri buu la dagaalami adaa kaafir murtada wey bacda maa calima inuu xugum sharciga kan yahay faidaa kaana hadduu yahay man ankara ruuxii inkiray annahya iska reebidda la yska reebay can alakli bishimaal bidixdan wax lagu cuno aw الnahyi can isbaal الhiyaab maryaha in la dheereeyo oo dhulka lagu jiido aan qabyada la dhaafiyo iska reebka xukumkaasuu diiday bacda macrifati intuu ogaaday kadib inuu xukum diineed yahay ana rasuula rasuulku sal slam intuu ogaaday kadib rasuulku nahaa can dalika ay can اlisbaali wa can اlakli bالshimaali fahuwa kaafiru murtad lannu waa xukm mujmac calayh wey ayib annahyu mxuu ahay can اlakli bالshimaal waa mujmacun calayh annahyu can اlisbaal waa xukm mujmac calayh ma xaaraanba mise waa karaha laisku hayaa mooyeen inuu xukun diineed yahay muran ma laha fahuwa kaafirun murtadun waa gaal murtada weeye walow kaana haba noqdo min acbad الnaas dadka ninka u cibaada badan sheekhu meel buu gaahay runtii wayahaad cibaadadaadu iyo salaatuleylkaadu iyo soomkaada badan iyo meesha sibirta ku noqotay goroflagad ku noqoy sidii geeli oo kale hawl noo taalla ma aha mar haddaad gaalnimo dhex fadhiisatid walow kaana min acbad الnaasi waashadihim dadka ku u cibaada badan ama u zaahidsan ha noqdo zaahid ayib yuqalil min addunya hawl noo taalla maaha haddiiba ambiyada ilaahay rusushi hadday gaalnimo ku dhacaan ilaahay leeyahi haddaad gaalnimo ku dhacdaan waad gaaloobaysaan diintana waad ka baxaysaan wixii camal ahaa oo dhan la timaadana waa burahaya maxaad bini aadamka laka sheegiba mar hadduu hawsu shirkiya gaalnimo ay noqoto laa maxaabata fi diin nabiga waxaa وإlى الذiina min qablik lain أشhrakta layaxbaطana camaluk walatakuunana min alkhasiriin fii suuraةi أncaam dhowr iyo toban nabi marka laga soo hadlay iyo rusul laga soo hadlay ee waxaa le walow ashrakuu kulligood walow ashrakuu laxabita canhum ma kaanuu yacmaluun hawshu waman yakfur biاliimaani faqad xabita camaluh hawshu hawl kooban wey ninka gaalnimo ku dhaca waa u dhammaatay walow kaana min acbad الnaas walow kaana min الrusul واlanbiya ciidan bil aygu macsuumiin weeye laakiin waa haayo weysha gawrac weeye dibiga ku qusqaatee dibi iyo weyl dibiga weysha la jecel yahay haddii weyl la gowraco dibi meesha maxaa u yaalla marka waxaa wey haddii ambiyaba qaaya loo soo qaatay rasuul bini aadam kale maxaad moodaa weeye ciyaadan billah fakayfa ka warran buu sheekhuu biman ankara ruuxii inkiree diidee dafiray ikhlaasa alcibaadati lilahi waxdah isbaalu lizaar annahyu eh, ah, mxu ah, alakul bishimaal waa furuuc min addiin masaa'il farciya fiqiya weeye taa ninka inkiray baa gaaloobaya ijmaacan cinda almuslimiin ka waran ninka ilaahay u shariig yeeli ee sheekh yuusuf muxuu ahay kownayn iyo sheekh aydaruus iyo axmed albadawi iyo sheekh rifaaci iyo sheekh hebelka bariise iyo hebelka cabdullah warsame iyo daba taagan ayb bal kuwaa ka warran waa fakayfa biman ankara ikhlaas alcibaadati lilah ilahay in cibaada loo saafagalay ruuxii diiday ee ku dagaalamaya sidoo qolyaha dhuusamareeb iyo geda ka dagaalama ee soo socda ayb adisabana dabada la galay xaggana shirki difaacahay waa ijtamaca fiihim naaqidaan naaqid اlwalaa'i wاlbaraa wa naaqid الshirki wاlkufri biاllahi اlcadiim marka labadaas waxaa weeye kuwaasi jihaadkooda uu ka fadli badan yahay jihaadka amisom buhuku in la dagaalamo waxaa ka khayr badan samatariyada dhuusamar in la baabiya ka khayr badan laakiin inta waa isku daraynaa kuwana waa afuufaynaa xaggana waa afuufaynaa kulli dhan kasta waa u daaqaynaa in sha allahu tacala fakayfa biman ankara ikhlaas alcibaadati lilahi waxdah iyo wa ikhlaas adacwati baryada in loo saafigareeyo iyo walistiqaasati kaalma dalabka iyo gargaarsiga iyo wanadri sharadka iyo watawakul talasaaradka iyo wahayri dalika min anwac alcibaada cibaadaadka oo dhanba ninka diida ilahay in loo saafigareeyo ee ilaahiy awliya isku darahaya tay awliya allahy adeeg alliya allow ambiyaashow awliya allah ilbiyala keen israaciya nimanka waxaa qaba oo dhanba waa in la baaba'sho mushrikiin wey wa hada waa aslun yunaaqidu asla addiin cinda ahli dacwa najdiya iyo jumhuur ahlicilm ayb ya sheekh irshaad waxaan moodahay hawsha inaan ka soo hadlay laakiin mar kalaan faahfaahin doonaa ta'wiilku meeshan ma galo xataa ibnu taymiya wuxuu leeyahay alfuruuc almajmac calayha tawiil laa yuctabar tawiilku laa yuctabar sharxulcumda mujalladka labaad safxada lixdan iyo afraad balhal akhriyo ta'wiilku masaa'ilka khafiguu galaa ayb hadduu ninku maanta nebi maxamed ku kufriyo oo maxamed nabi ma ahayn maxaa jira waxaan barbaarayo waxaa iiso adila caqliya wa samciya fitriya waxaa i tustay inuusan rasuul ahayn oo kaadib aha saaxir wa inii ta'awaltu dalika maxaan ka leedhahay man ta'awala ana muxamadan sala allahu alayh ali wasalam inuusan rasuul ahayn sheekh irshaad maxaynu ka leenahay ta'wiilka waa inaynu xuduud u samayno maxaa ku diiday ilaahay keligii in la caabudon maxaa ku taagan abadan abadan ilaahay keligii ha la caabudo asalkii diintaa ku taagan rasuulka hala rumo aslu diin wey farqi oma dhexeeyo sajada lisanamin dhab baa la siiyey ma hada bisujuud buu maxay taha la yidhi inamaa huwa khuruurun ila alardi wa wadcu اljabhati cala alard maxaa ka leedihin abadan asmaadu laa tuhayr min xaqaaiqi shaya ayib haddaad khamre cabto oo tiraa ma aha waa mashruubaad ruuxiya biyo kulul weeye war khamro maya biyo kulul weeye icid baan cabbay maxaa ka leedihin ruuxu wuxuu sheegtay iyo wuxuu dadlalayo ictibaar ma lehee xaqiiqa ahaan shaygan diiniyan muxuu yahay wey xukunka la saarayo miisaanka anbaa shayga la saari ah. ciyaadan billaah waata waa tahay waa tahay waxay la tahay dhowr ka waan soo celceliyey waxay u baahan tahay marka masaa'ilkan laga hadlay in dib loo daraaseeyo dacwatu moxamed calaa maadaa kaanat maxaa ummadda loogu yeedhahayey dadkii loo yeedhay maxay ahaayeen in la isfaha muhiim jiddan wey mushrikii alcarab wa kufaaru quraish maysan aaminsanayn asnaamtan ay caabudahayaan inay adduunka abuureen ama ay rabbiyaal yihiin ilaahay laba taawiil buu ka soo guuriyey maa nacbudum ilaa liyuqaribuuna ila allah zulfa iyo suuratu yuunus wayacbuduuna min duuni اllaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haa ulaa'i shufacaa'una cinda allah way noo ergaynhayaan way noo shafeeca qaadi aakharo iyo adduunba iyo allay noo dhowayn bay ahayd inagu awliyada maynan caabudi jirin haddii looga jeedo maanan aaminsanayn inay adduunka abuureen ama adiga ku abuureen ama aabbahay awga abuureen haa laakiin haddii aad oga jeedo maanan caabudi jirin ayaga rabbiya ilaahya maanan ka aaminsanayn ilaahyaynu ka aaminsanayn bimacnaa waanu baryi jiray awliyaa laa adeeg gabdheheenna heesi jirayba xataa waxay jireen awliyaa laa adeeg saada cali warsamiya tii qaadi jirtay mxuu ahayd almuhim kaas awliyaa laa adeeg fanaanadii bay gashay saddex kale gabdhaha masagada ku tumta eh, ku tuna shee cabdiqaadir jilaani markay kala hadlayeen adaa libaaxun lagu laqayne wixiina laaca laq yaa jilaani dabaysha adaa u duule wixiina daara daf yaa marka kii raawaama asagu wuxuu yidhi habeen laga seexday jilaaniyow joogso nuuraaniyow joogso jeeskan xalaan ku qadnee joogso harata jugsi wax kasta baabi'i waa laga aaminsanaa awliyadu inay la barya leedahay ooy kurbada faydog kunta yaa cabdilqaadir kaashifalkurabaa'i mxuu ahaayey lanaa qطbun calى أwja اlmacaali imaam اlkuli fi طurq اlwisaali lahu اltamjiidu wاtamkiinu xaqan lahu اlmajdu اlmu'aharu ya mawaali cawo dhan baa la qaadahaya rasuulku waxaa la aaminsan adunka dhan inuu kala hayo asagu wax keeno khayr ee sharba asagu gacanta ku hayo awliyada sidoo kale aqtaab iyo awtaad iyo nujubo iyo budalaa jiray waa la qaybsay adduunka afar wadaad baa kala joogta afarta jihe koonfur iyo mxuu ahaayey waqooyi bari iyo galbeed afar wadaad toddoba liyaa ayagu muxuu ah ka sii sarrayso toddoba qaaradood kala jooga afartan ayagu saddex boqol iyo nin alkhawth alacdam liyaado ayib oo asagu gargaaraba yaa imaama almudalaa'i wa amiira alnujabaa'i wa khiyaata alfuqaraa'i jud wa qum wasmac wabaadir waxaasoo awaamir waxay ku dhaceen shee cabdiqaadir sidii ilahay baa loo baryahayaa hawshaasi in been laga sheega ma fiicno alcibaada oo muxuu ahay istiqaato ah, oo baryo ah oo tala ah oo awliya ka cabsi ah kulli waa la lahaa kufaaru qurayshi adiga wax idiin dhexeeya waxaynu ka hadlaynaa mushrika soomaaliyeed baan ka hadlaya sheekh rishaad masaari hadda hawshaa la socdo almuhim wax u dhexeeya ma jiraan waxaa u dhexeeya inaad u leedahay anu islaam baan ahay asaguna uu lahaa mxuu anaguna sidanaan ku saxnahay adugu waxaad iska aaminsan tahay ictibaar ma laha abujahal asagoo shirki difaacahay ayyoomin badrin wuu qunuuday nabigu ilahay buu barya badrna abujahal ilahay buu baryay wuxuu ilaahayo anigay maxamed maanta kaanagii khaldan ee diinlaawe ee saabi diinta islaamka ka baxay ee duuni ibraahim waa ismaaciil ku ciyaaray allow maanta soo qabo haddee abujahal baa la gowracay waa qunuuda allow baryahayaa yaqunud calaa muxamed sal l slam waxa adugu iska aaminsan tahay ma ahe wa xaqiiqada waxaa tahay way soomi jireen kufaaru quraysh way xajiyi jireen way umraysan jireen nikaaxa aad taqaanay yaqaaneen nadar bay yaqaaneen soom sunna ay yaqaaneen sadaqa iyo qaraab xidhiis bay yaqaaneen inta aad samayso dhan bay samayn jireen iyo shirkiyaad lagu daray nafsa shay wey nabiga waxay ka aaminsanaayeen nin waalan oo masxuura oo majnuuna oo kaadiba oo beenaalo ah bay ka aaminsanaayeen ayagu intaa ka aaminsan baa laga dhagaysan waa la baabaashay inaad ninkan ka aaminsantahay wahaabi takfiiri oo khaariji ah oo dabada ka tiimbaraysan oo laga soo diray muxuu ahaayey tal abiib laga soo turay xayfa meelaha laga keenay wax macnaa korin mayso waa aaminka ay carab ka aamintay nabigu inuu waalan yahay ama majnuun yahay laa yuctabar waxaad ku jirta gaalnimo ma yahay ha salaam nabigu ma kala qaadin shacab iyo mustadcafiin baa jira haween iyo caruur iyo reemiyi iyo makas iyo indheer magarata tifka aha akaabir baa haysata meesha abujahal iyo abu sufyaan iyo umayatuna khalaf iyo mxuu ahay weliid iyo dadkaasa dadka haysta intay ku akhriyaan baa la qaybin jiray mawsumka xajkii shuba qaybanhaya shubada la qaadanaya shacabku ahay saasaa la yidhi waa kii muxuu ahay saxaabigi dufayl macamr maa ninka soo garsaday suufka dhagaha loo soo geliyey isagoo nin weynoo akhyaar oo weliba ugaas dhana yaa dhagaha suuf dacayd baa lagu furay dhagaha suuf loo soo geliyey waxaa lii markaad maka tagto nin saabia oo musiiba oo wuxuu sheego dadka duubsadaa jiree yaan lagu duubsanin dughoosaadkaa ka marin dhagaha fura gasho xur nin weyn baa taybaruuxa bal alfaanta dhegihii wax ugu fududeeyey nabiga hadalkiisi baa galay wixii buu dhegaystay haddana si fiican buu u bixiyey wuu islaamayba yacni ummaddan shaa'icaadka lagu akhriyaa waxba macnaa keeni mayso ama dhagaha sufa lagu gasho ama yaan laguu gelinin mushrik baa tahay shita am abayta hawshaas yaan wax badan aan lagugoynin farqiga u dhexeeya kufaaru quraysh oo lagu jahaaday iyo mushrikii yowmina hada aw zamaanina hada farqi muaira ma aha laa yuair fawaariqdii awsaafta bayna shayayn waa inay fawaariq muaira fi lxukmi ay noqoto haddii ay noqon weydo waa furuuq laaqiya laa macna laha walaa aar laha fi alaxkaami alsharciya sheekhu wuxuu ihi eh, ka waran buu ihi fakayfa biman ankara ikhlaas alcibaadati lilahi waxdah wa ikhlaas اdacwati wاlاstiqaaثati wanayr wاtawakuli wagayri dalik oo min anwaaci اlcibaada qaybihii kala downaa ee cibaadadu ay lahayd <coughs> ninkii inkira ka waran ilah in loo saafigareeyo war ilahay keligii caabud waa diiday wamaca dalika yuqaatil wayamuutu duuna shirki waa dagaalamahayaa oo waa kugu jahadahaya asagaa kugu jahadahaya allatii anwaacdaas ama cibaadadka laa taslux aan u suubanin ila lilaahi waxda alla keligun bay u suubata xaqu alla ilaa keligii ilaahay wey ilaahay xaquu lahaa haddaad axad kala siiso waa shirki iyo gaalnima aqrab miaal nebi maxamed waa addoon basharoo makhluuqo ilaahay karaamiyo maamusay dacwo iyo rasaale ee diina la soo diray wey xaquu suubanuhu lahaa haddaan abubakar siinna ka warrama rasuul iyo ma muslimiin baan nahay mise gaalaan nahay waa yahay xaqu alla laha sheekh cabdiqaadir siinay maxaa ku diidan inaad gaalatihiin markaad laba bashar oo bini aadana ka dhaxayso oo iimaan ka dhaxeeyo oo isku mid ah oo mxuu ahaa dhan walbaba isku mid ah intuu ilaahay ku fadilay ruux mooyeene haddii mid xaqiisii ruux kalelasi lagu gaaloobahayo oo xaqu اlambiyaai wاlmursaliina khaas baan u jeedaa la siiyo abubakar iyo cumar iyo cumaan iyo cali la siiyo waa lagu gaaloobe baad tirahdeen wma ahraba almakhluuqa bilmakhluuq ila almakhluuq ayib ka warran marka ninka siiya xaqu lkhaaliq اlkhaas subxaana wa tacaala lilkhalaa'iq wاlmakhluuqaat yani waa khalad hawshaan yaan yaan lagu lugoyn hawsha ayada ah kuma arko ninkaada hadlahayo abshir miya fadal haye Ah. de waataynu ka soo hadlayn caawo dhan baan abti ka soo hadlahayay bal habeen dambaan isku daya inaan hawshaa faahfaahiyo eh, caawo jaaris cashirka aan ku dhamay hadlayso min anwaaci alcibaadati alatii laa taslux aan u suubanaynin ila lilaahi waxdahu laa shariika walaa yaslux uusan suubanaynin minha min anwaaci alcibaadaati shay-un ma suubanayo laa limalakin muqarab walaa linabiyin mursal sidaas weeye baa ku qoran walaa yasluxu minha shay-un laa limalakin muqarab malag ilaahay dhoweeyey oo ilahay agtiisa fadli kule iyo darajo ooma suubado walaa linabiyin mursal nebi la soo dirayna ooma suubato nooc min inuu qaato ama la siiyo nabi baan xaqaa qaadan karin malag baan qaadan karin waa xaq khaasu alle leeyahy subxaana wa tacaala ninka ilaahay xaqiisii garab mariya axad kala siiyana waa gaaloobahayaa nadarka allah iskale waa cibaado waa annaga soo marra cibaadada ah waa xaq khaasoo ilaahay leeyahay yuufuuna binnadr muminiinta lagu ammaanay wamaa anfaqtum min nafaqa aw nadartum min nadarin fa in allaha yaclamu idan shayga la ammaano ama la is amro waa min alcibaadaat shaygu inuu cibaadada waxa lagu gartaabaanaya in la ammaano ama ruuxii sameeyo la ammaano ama ajri sabaab laga ratibo ama amar uu ku yimaado ama layska reebo maadaama uu xaaraan yahay in laga tagan ay markaa waajib iyo diin ay noqoto idan shaygu marba hadduu sugnaado inuu cibaado yahay fa sarfuhaa lilaahi tawxiidun wa ikhlaas wa sarfuhu aw sarfuha ligayri illaahi shirkun wa kufr warku waa iska kooban yahay waxaan iska hubso ma cibaada mise ma aha haddaynu hubsanno inuu cibaado yahay ilaahay in la siiyo oo allihii mudnaa lala aado waa diin iyo tawxiid iyo alla eh, udhowaasho wey in la weeciyo oo ilaahay khayrkii iyo awliye iyo ahlu qaabuur iyo malaa'ig iyo ambiyo iyo abootooyin la siiyo waa shirki iyo kufriga gaalnimo wey wuxuu inay kala baxo waa waajib diin ah wey shayguma cibaada iska soo xaqiiji alla keligii baa iska leh walaa yasluxu minha shayun laa limalakin muqarabin walaa linabiyin mursal allatii cibaadadaasoo arsala allaahu ilaahay ula diray jamiica kutubihi liajli macrifatiha arsal allah ilaahay baad soo diray weeye jamiica kutubihi anzal allah bay macno tahay liajli macrifatiha ayada in la garto oo cibaadada la garto iyo anwaacdeeda la garto baa ilaahay kutub u soo dejiyey meesha anzala allahu bay nusa qaarkood qorahayaan saasaana sax ah ayib iyo walcamala biha in lagu dhaqmo allatii cibaadadaasu hiya acdamu shacaa'ir alislaam cibaadadu iyo anwaacu alcibaadaat waa shacaa'irta axkaamta jamcu shaciira waa astaamaha iyo muuqaalada diineed kuwa u waaweyn wey allatii hiya ayaduba acdama midda u weyn shacaa'ir alislaam alladii islaamkaasu huwa macnaa laa ilaha illa allah islaamka laguu sheega oo dhanba waa macnaa laa ilaha illa allah faman ankara ninkii inkira daalika arrinkaas diida ilaahay in cibaada loo saafigareeyo keligii la caabudo keligii la tala saarto asaga la baryo asaga laisu dhiibo asaga laga cabsado wa abqadahu naca wa sabbahu caaya oo dhaleeceeyo cambaareeya wa sabba haddana cambaareeyo dhaleeceeya ahlahu dadka wada tawxiidka qaaliska waa takfiiriyiin waa khawaarij waa burladuul waa muxuu ahaa indheermagarad waa qolya maanyar waa nabaddiid waa dhiigyacab waa mooriyaan diineed waa muxuu ahaayey xukun bay ku doonahayaan kursi bay ku rabaan dadko dhan bay gaalaysiinhayaan ummadday diinta ka saarahayaan intaasoo kaar baa la waxaynhaya ayib mararka qaarkood marka lagu dhaqaajin waayo mabda qabiil baa la keenaya marka dambe waa niman reer hebeel oo meeshan saltana ahay baa marka dambe la odhanhaya oo wasaba ahlahu wasammaahum ku magacaaba alkhawaarij yidhaahdo fa huwa alkaafiru xaqa she waa soo gebagabay tawxiidkii nabiga lala soo diray ummadda ninka ugu yeedhaya ee u sheegahaya ee xaqi ilaahay khaaska ahaa walaha hala siiya leh yaan meyti lasu qasin leh ninka xaqaa la dagaalama ninkii wadana dhaleecya cambare waa kaafir wey wa ku magacaaba alkhawaarija fa huwa alkaafir asagunbaa gaala xaqan si dhab ah alladii kaafirkaasoo yajibu qitaaluhu in lala dagaalama ay waajibayso xataa yakuuna addiinu kulluhu lilah ilaa ay diintu iyo islaamnimadu dhammaanteed ilaahay looga dambeeyo biijmaaci almuslimiina kullihim wallahu subxaanahu wa tacaala aclam faslun fasunta miyaan ku joogaa bal halkaan iska istaaga roorroobna waa jiraa